dhegeystayaal idilkiin baa meelo joogtaan si walbadana maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ogaal kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa barqanimo khamiista taarikhda ku aseysan tahay saddexlabaatanka bisha februari sanadda laba kun qodobadaad barnaamijka ogaal ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah magaalada lascaanood ku dhawaad labaatan maalmood waxaa ka soconaya dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidama deegaanka iyo somalilan khasaarahna way soo taraya wararkii ugu dambeeya ayaad degeysan doontaan sidoo kale waxaad maqli doontaan xubin ka mid a ah golaha wasiirada ra-isul wasaare xamse cabdi barre oo is casilay sababaha isku casilay iyo xogo ku saabsan ayaad degeysan doontaan sidoo kale waxaa soo qaadan doona guddoonka golaha shacabka oo sheegay in baarlamaanku ka shaqeyn doono inay isla jaan qaadaan sharciyada ay meelmarinayaan iyo horumarinta arrimaha deenacfinta iyo dhaqaalaha soomaaliya sidoo kale waxaad maqli doontaan israa'il oo weli wada deegaaminta sharci darada ah iyo barakicinta dadka falastiiniyiinta qodobadaasi kuwa nagu soo kordha ayaad degeysan doontaan ee marka lagu soo dhawaada ogaal dadkiisiyo xoolihiisa dalkayga astaamihiisa dushiisa wixii ku laalan guntiisa wixii ku daahan wixii ku daboolan hoosta badisiyo daafihiisa dadkiisiyo xoolihiisa wixii ku qeexan wixii kula qiman dastuurka dawaar adag baa ku xiran ninkii daba jiro nama taga jiro danayso haddaadhistiri dallalnima hoosa chúa waday oo xamaasha waxaan abaristabayaal miyaan dibadda soo dugo gabaskaad arkaysa dabayaa qadeegiyo duuduubka heestani iyo kamaal dambaystii hoos baan u daatago daqaradan la gayste la ysaga dambeeyiyo miyaad dooxamaasha waxaan abaristabayaan ayaan dibadda soo dhigo dambaskaad arkaysaa dabka oo gamaaniyo lama weeye heestaasi waxay daafur ahayd barnaamijka ogaal maanta waxaan xaadirinaynaa lacagihii astaamaha u ahaa qarannimada soomaaliyeed soo taano way dhimatay kumi kamaba dambaynba nusyilin goormiyo goorma hal shilin ahlu qabuurka ha soo kaakicin baan ku yidhi shan shilin ah, alla waa shantii gaduudnayd geeriyoodta iyadna toban shilin haba sheegin labaatan shilin alla waa ginigii sooma dhowaan konton shilin haba haba haba soo hadal qaadin boqol shilin xaawataakadi alla waa boqolkii madoobaa wuu geeriyooday isna shan boqol intii dhimatay ayay u dambaysay hee waaba yaabanee maxaa noo haray kunkii kunkii kunkii baa noo haray oo isaguna sariir saaran oo maxaa ku dhacay cudur la yidhaahdo dollar oo haddii aan nagala soo gaarin naga dhigay gobol maraykanka ka mid ah lacagtu waa astaamaha qarannimo ee dalka lacagtaas iska leh qaybaha hore ee barnaamijka ogaal ayaan guda gelina dhegeystayaal aynu ku bilownaye magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool maalintii sidee tobanaad waxaa ka socda dagaal xoogan sida la wariyey oo u dhexeeya ciidamada maleeshiyaadka deegaanka iyo sidoo kale kuwa somalilan waxaana midba midka kale uu ku eedeynayaa markaa inuu magaalada dagaal ka wado xilli somalilan ay horey u sheegtay horaantii toddobaadkii ugu horreeyay dagaalka in markaa ay xabajoojin ay ku dhawaaqday walow ilaa haatan dhaqan dhaqangelin magaaladana laga maqlayo daryanka madaafiicda iyo rasaasta iswadeersanayaan ciidamada somalilan iyo sidoo kale kuwa ka biyadiidsan maamulka somalilan markaa in magaalada laascaanood ay ka arimiyaan waxay wararku sheegayaan in madaafiic badan ay marka ku dhaceen xaafado kamida ah magaalada sidoo kalena khasaare isugu jira dhimashadii dhaawac ay ka dhasheen walow aan la heli karin xogta rasmiga ah ee markaa dagaalka welina ma jiro wax xaloo laga gaaray magaalada laascaanood colaada ka taagan somalilan xukuumadda waxaa lagu baaqay inay wadahadal ku xaliso iyadoo baaqyo kala duwan ay kasoo yareen dhinacyada kala duwan ay kamid yihiin dowladda federaalk soomaaliya madaxda beesha caalamka oo iyagu horey markaa dhowr jeer walaacooda ku aadan magaalada laascaanood dhibaatooyin ka taagan ka hadlay waxayna ugu baaqeen somalilan in wadahadal ay ku xaliso tabashada ay qabaan dadka reer laascaanood markaa aanan lagu dayin xoog iyo markaa iyo maquunistaasina ay keentay in markaa muddo labaatan maalmood ku dhow dagaalo socdaan mana jirto ilaa haatan waan waan iyo wax hala oo muuqda oo laga gaaray arinta colaada lascanood eh, dhinaca kalena gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madoobe oo soo xiray shirka midooda bangiyada soomaaliyeed waxa uu markaa sheegay inay muhiim tahay in la keeno shuruuc la jaanqaadi karta horumarada casriga ah ee arrimaha ganacsiga iyo dhaqaalaha si markaa soomaaliya ay wax badan kaga faa-iido dhinaca kalena horumar laga sameeyo arrimaha barnaamijka deencafinta uu sheegay inay muhiim u tahay daahfurnaanta xogaha maaliyadeed ee ganacsiyada soomaaliyeed iyo bangiyadii dhammaan arrimaha uu sheegay in soomaaliya ka saacidi karta markaa in laga cafiyo ayna ku gudubto hanaanka ugu dambeeyay deencafinta sida ay rajaynayaan sidoo kale wuxuu sheegay inay muhiim tahay in la helo lacagtii ay soomaali lahayd markaa soomaaliga uu tilmaamay in markaa ay muhiim tahay in dadka soomaaliyeed ama ganacsatadu iyo dowladduba ay ka wada shaqeeyaan sidii markaa dib loogu yeegareeri lahaa lacag uu yeesho qaranka soomaaliyeed waa kan shaqaada madoobe horta aasaaska ay sameeyeen bangiyada brifetka iyo xawaaladaha kasoo bilaabay nolosha soomaaliyeed baad soo aasaasteen horta waa idinku maxadlinayaa waxaan kale la-aantooda la ahaan karin bangiga dhaha iyo dowladnimada systemkeeda la-aanteed haddana lama jiri karo waayo haddii dowlad nidaamkeeda jirin cid aaminayso oo yacni sidii bani aadamka loo tucaamulayay loo xishmeynayo loo qadarinayo ma helaysid marka labadaas runtii waa isu baahan yihiin waxaa loo baahan yahay brivateka inay noo bato bangiga dowladda iyo bangiyii dowladda inay xoogaystaan shuruucda caalamka lagula xiriirayo mase dhexdeen aan ku kala badbaadaynin in la xoojiyo sida hadda la sheegayey waxaan ku dowladda waxay ku mashquulsan tahay xukuumaddana maaragtay runtii shuruuc badan ay soo gudbisay baarlamaankana waxaa soo gaaray shuruuc aada u badan baarlamaankan hadda asiga oo hal sano gaarin shuruuc muhiima muhiima ayuu gudbiyey eh, midna waa idin sheegaynaa xaqiiqdii eh, dadkeen horey waxaa u soo maray dowladnimo lagu cadaadinahayo ganacsiga marka ganacsatadeeni iyo shacabkeena qaar badan waxaa ku qufulun oo wili maskaxyan ay aaminsan yihiin wixii lasoo maray oo nidaamkii dawliga noo jiri jiray oo maaragtay oo nidaamka shuuci u dhowaa oo maani ganacsatada xorriyad u ganacsan karin badeecada la imaan karin waxay rabaan samayn karin shidaalka iyo sonkortii wax dhan waa ogtihiin dukaamada malishiibida laga siin jiray marka dadkeenu mamno dareen waxay qabaan dowladda hadday soo dhexgasho oo dowladda xoogaysato ama ganacsigiiba aqabad laga noqdaa dareena ah, ayaa dadkeena ku jira waxaan idin sheegaynaa shuruucda ilaa ahdi qarameedkii laga soo bilaabo sharcigeena wuxuu qabaa ganacsiga xurta ah keliya adduunka sharcilaan ma dhaqmo in sharci la sameeyan waa lagala maarmaan wax kasto oo aad u aragtaan ma aha anigu dad isdictatori ahoo yacni shacabka adaadidiis meel loo fadhiya ma aha ganacsatada iyo waxgaradka dhammaantood marar waxaa samayn doonaa marmar inaan dadweynaha siino hataa maaragtay dood baarlamaanka inaan siino hataa waa samayn doonaa hadduu ilaaha yidhaahdo hoogoo ganacsatada inaan adaadis badanaa ku jirta waan ognahay waxyaalaha is leedihiin ganacsiga khuseeya culumada waxaan u fasaxnay wixii shareecada islaamka maaragtay la jaanqaadi karin haddaa aragtiin waxaan nidhi ha ka xishoonen miiska soo saara anoonkeena ku nidhi ganacsidan waxaan idin leenahay wixii aad u aragtaan in ganacsi qabad ku noqonayo amba maalgeliyaha amba maalkiisa dhabaato ku aad u aragtaan nala wadaaga banaanka yaan la isku xamanin noo imaada qodobkaani qodobkaani qodobkan waxaan u aragnaa inuu ganacsiga iyo maalgashadaha iyo maalkab inuu dhibaato ku keenayo waa idin dhegaysanaa idinkaa idin shaqaynayna anugu waxaan gaar u meelanay maaha tufahama eh, haddaan la helin eh, eh, shuruuc annagana isku aamino ku kala badbaadno caalamka nagu aamino nagula tacaamulo haddaan la helin dowladnimada la sheegayo ma dhammaystirana waxaa lagu qasban yahay intaas in la helo marka shuruucda had maaragtay lagu dhex jiro waxay muhiim u yihiin diin anfinta dalkeena waa ogtihiin meesha waa waxaan tagnay meel aada maaragtay baabac oo dalkeena tagay dowladnimadii ganacsi ha noqoto shacabka xaggiis ha noqoto yani shuruucdii dalka ha noqoto waxaan ku jirnaa isdhasid iyo inaan caalamka meeshii soo gaarno weliba soomaaliya waa dad firfircoon dad shaqaysan karo waxaan ognahay haddii toban sano oo jaanis ah oo dowladnimo ah oo la isdilaynin oo qofna baqaynin yani ama lagu dila ama lagu qarxiya ama bilaahi lagu samey haddaan ka baxno aniga saan aaminsanahay soomaaliya toban sano oo yacni xuriyad taam ah oo shuruucdeed dhamaystiran hadday joogto dalal badanaan ka hormari karna aniga saan aaminsanahay xaqiiqi marka kartidaas kartidaas waan leenahay marka waxaa loo baahan yahay inaan aamino dowladnimadeeni inaan aamino dowladnimada shaksi ma laha ganacsatada dowladnimada ee jirita horumarka shacabka hormuud ay ka tahay ha isdhihiin xibilka maanta ma lahadaa ma laha dowladnimada dowlad waxaa iska leh shacabka soomaaliyeed iska leh dowladnimada qof laguma qof lagu cabarayo dowladnimada ma noqonayso sharagna ma noqonaayo waa waxa anaga dhammaanteenna wada khuseeyo aan isla leenahay horta inaan sidaa u fahmo wey sidaas markaan u fahno aan dhammaanteen aan ka damqanayno ah, wixii aad u aragtaan qalad xuraad u tihiin eh, ganacsatada alxamdulilah dad isku xidhin tihiin maanta guul guulba inaad gaarteen amba dhinaca bangiyada ha noqoto ama ganacsiga ha noqdo ama rugti ganacsi ha noqoto waxaad xur u tihiin inaad fikirkiina nasoo soo dhexgelisaan noola timaadaan taas horta aniga idin ballanqaadaya anigoo ku hadlaayo magaca baarlamaankas wiiliba isla maantan anigoo wakiilka ah madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya marka sidaa daraaddeed horta kalsoonidaas aan isku abuurno waxaan kalan ka rabnaa dowladda weliba eh, arrintaasna looga baahan yahay bangiyada iyo dhammaanteen dadka hantiilayaasha ah dhammaantood iyo dowladaba laga rabaa waad ogtihiin anagu dal jiranahay astaamihii dowlad waxaa ka mid ah dowlad jirto inay lacag lahaato waa ayada leedahay inay jirto waay anagu waxaan ku dhaqanaynaa maanta aan ma aragtay aada ogtihiin lacagtii soomaaliyeed waa baaba'day fariintaas dowladdan waa khusaysa dadka dhaqangelin karo markii lacagtaas maaragtay la hagaajiyo la sameeyo haddii ganacsatadeena iyo dowladdeena isku duubanayn oo isku si looga fakirin lama dhaqaajin karo dowladda waxaan ka rabnaa siba wasaarad maaliyaddii bingaga waxaan ka rabnaa lacag soomaaliyeed in lasoo daabaco dalkan la keeno lacagtaas waa laydinka tahaalgelinayaa lacagtaas waxaa la rabaa eh, dowladda keligeed maaha ganacsatada iyo bingiyada iyo maaragtay inaad tale ku darsatiin keliya ma aha zeera la iska badiyay keliya ma aha lacagta maaragtay yacni la samaynayo waxaa la rabaa lacag caalamka la jaan qaadi karto boqol dollar markay la sarfo jeebka la gashan karaa la rabaa ahayn maahayn boqol dollar dhin gaari lagu qaado maaha lacagta saasna ma anfacayso marka arrintaas dowladda koob hormuud ah wasaaradda maaliyaddii bangiga u qaabilsan ganacsatada la-aanteedana ma dhaqaaqi karto haddii ganacsatada gacan ku siinin inay dowladda lacag soomaaliya intii la keeno dalka ku socoto haddii ganacsatada gacan ku siinin in shirkadaha waaweyn lama dhaqaajin karo marka walaalayaal runtii aada iyo aad ayna kaga mahadcelinayaa tallaabada ad aad qaateen iyodidiilo cusub aad noo ballaabatay isfaham iyo dadnamo oo ma arday caalamkan ugu ixtiraafi karo ayaa noo ballayaad ballaawdeen dowladdeena in meel fiican bay maraysaa annaguna shuruudaha dalka looga baahan yahay meel fiican bay nala maraysaa sanadkan labaatan iyo saddex dhexdeeda deen afintan in lagu guulaysto dalka isbed ka jaan rabnaa arrintaasna waxaan ku gaari karnaa anigoo isku duurnaan marka eh, walaalyaal eh, idinku dheeraynahayo Eh, waxaan aniga hortiin idinku ballan qaaday oo weliba aad rabtiin inaad hoosta ka xariigtaan wada shaqeynaan diyaarunahay anaga wada shaqeynaan diyaarunahay keenay qaldan oo anaga naga dhashay oo caqabad nooga dhigay waxaa loo baahan yahay ganacsatada weliba waa nooga firfircoon tahay dadka dhaqaaldamay oo duurarka ku jiran intaan intaan isdiri lahayn waxaa ka fiican inaan wax isu sheegno isfahmaa ka fiican intii lawaaninkan halawaaniyo si ayaga nabadaas iyo horumarkaas dhiib u noqdaan dhallinyaradan duurku ku jirto taasna waa maaragtay ayadana arrin runteed muhiimadeeda lah yacni waxaa jira maskaxa oo banaanka laga soo xawliya runtii dhallinyaradan qaladaad badan geliyey dhibkaasna waan ku dhex jirnaa taasna aniga waxaan leeyahay in maaragtay aan iswaanisno wixii markaas yacni tabar loo waayo go-aan kaley noqon doontaa arrintaas maaragtay runtii ganacsatada waa ognahay ayaga qof ganacsata wuxuu rabaa qofkaas in la tacaamulo meelaha hadda shuruucdaas aad ka shakinaysiin macnaheedu ma aha yacni qofkii dadkaas arko oo dukaankii soo galaba dembiilo waay ma aha macnaheedu gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madoobe ayuu ahaa dhinaca eh, kale gobolka shabeellaha dhexe weli ciidamada dowladdu iyo kuwa deegaanku waxay ka wadaan dhaqaaqi ciidan sidoo kale saraakiisha ciidamada iyo taliska ciidamada gaarahaan taliyaha ciidanka xooga janaalado yuusuf raage ayana weli waxay wadaan abaabulo ay markaa ku abaabulayaan dad hor leh oo markaa kamida ah ciidamada macuusileed oo kamid noqonaya kuwa markaa la dagaalamaya al-shabaab maxamed garabey oo kamid ah saraakiisha ciidamada militariga soomaaliya ayaa waxauu la hadlay ciidamo markaa loo diyaariyay inay qeyb ka noqdaan gurif hor leh oo markaa qeybaha shabeellaha dhexe kaga sugeen al-shabaab looga saarayo waxauna ugu baaqay in markaa ciidamadu ay qayb ka noqdaan deegaankana ay markaa difaacdaan annagu waxaan nahay kalkaaliyayaasha taliyaha nahay iyo adinkaba idin dhexeeyaan ahayn waxaan ahayn dad iska warqabay laakiin taliyaha maanta socdaalka uu soo maray ee uu shalay iyo daraad iyo xalay habi hore safarka ku ahaa qayb ka mida ah ayaa tihiin taliya wuxuu ka yimiday daanta ugu shisheeya difaaca hirshabeelle oo iyo galguduud uu ka yimid daanta ugu xagaysa daanta ugu xagaysa ee wuxuu ka yimiday difaaca hirshabeelle ee galguduud iska saaran yihiin wuxuu la soo kulmay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo macaawisleyda ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ka caawinaysa dalka iyo dadka wuxuu la soo kulma dad sidiinoo kalea isagu wuxuu u yimiday wax kale maa dowladdu usoo wakiilatay waxay tahay ilaalinta dalka iyo dadka iyo diinta dadka u dagaalamaya inuu dowladda uga wakiil yahay isla dadka iyo deegaanka uu tago uu ka dhegaysto mas-uuliyiinta markaa meesha joogta iyo ciidanka meesha jooga danahooda gacanti gogeeda u subagta le cidna uma galladin dalka adinkaa iskale boorkiisana adinkaa le baahidiisana adinkaa iskaleh dalkan waa dalkiinna hooyo cidna ugu galladi maysiin waa gurigiinna waa goofkiinna waa gasarkiinni dagaal baa wuxuu ka socdaa meesha la yidhaha xaradheere iska laha degaanka ayaa ka dagaalama dagaal baa wuxuu ka socdaa meesha la yidhahdo ii sheeg galcad dadka degaanka ka dagaalamaya dagaal baa wuxuu ka socdaa alkowsar dadka degaanka ka dagaalamaya dagaal baa wuxuu ka socdaa meesha la yidhahda ii sheeg cali cali axmed dadka deegaanka ka dagaalamaya kuwaasaa lama tihin waxna dowladnimada ayaa xaggeeda laga xalliya waxna dadka deegaankaa ah xallista waxyaabaha annagu aan xoogaalka u naho on xallin doonno taliyaha idin sheegi doona waxyaabaha laga maarmaanka ee mustaqbalka aad noqon doontaanne taliyaha ayaa idin sheegi doona asagoo ka wakiila madaxweynaha iyo wasaaradda gaashaandhigga hortiinna ayuu ka cadday doonaa meel aadan ku qoran doontiin waxaaad ku hesh waxaad wax kale maahan annaga hal hadafaan leenahay hadafku muxuu yahay nimankii qaroofayda watay inay dalka ka baxaan annaga wax kale uma nimid qaroofey qaroofey nimankii wata dadka qowrici jira inay dalka ka baxaan ayaad u timid annaguna u nimid jenaraal maxamed garabey oo ka mid a ah saraakiisha militariga soomaaliya oo markaa la hadlayay ciidamo macuusle horle loo diyaarinaya inay qayb ka noqdaan gurufka militari al-shabaab looga saarayo deegaanada gobolka shabeellaha dhexe ayuu ah barnaamijka golaad degeysanaysaan idaacadda kulmin oad nagala socotaan dhegeystayaal meel dhexo oo la istaagaahi maanta soomaaliya kuma taallo ama shabaabaa tahay ama kan shabaab la dirirayaa tahay shabaab qoraqaada kula dirir gurigaaga ha ka ijaaran gaarigaaga ha ka ijaaran meesha uu jooga ha tegin dadka u sheeg carabkaaga kula dagaal wadaalika adcafuliimaantii way daba socotaa taas ada waa hal laba ma aha waa shabaab qaraxa shabaab baasow ka soo bixiyey lacagaa lagu bixiyey dhammaan wiilasha shabaab jooga wiilal taajiriin oo milyaneera oo xisaabaad ay ugu jiraan ma aha halidheeraha meelaha baqbaqlaayo shayddaanka iyo hebel deeriyaha mujrimka kale oo kasii weyn bangiyo baaso uguma jirto baasadeenna waaye marka kan qaraxa isku xirxirayaa dembiile ah baasadii lagu soo gaday qaraxaas laisku xirxiray kii bixiye dembiile ma aha waayo qofka loo sheegaayo oo caqligiisa uu aqbali karo dembiilaa tahay adaa ka weyn laanna adiga lacag haddaadan dhiibi lahayn ninkaan qaraxu isku xira ma heli lahayn kan lacagta dhiibaayow waa adiga dembiilaha koobaad waa adiga naftaada kuma badbaadi kartid kun qofood naftood in la laayo madaxweynaha jamhuuriyaddan ahay la iguma imaa karo la igalama hadli karo qof shabaab horta sidiisaba loo haysto may wallahi ninkaa waa loo yeer waa ku qasbanay maxkamadiisa u tagay ahlan sahlan shabaab waay meesha war waa ka bax anaan la iigu imaa karin saraakiisha amnigaan loogu tegi karin nabadoon ma aha xildhibaan ma aha wasiir ma aha waxba ma aha shabaab xer inanka daba socdo cudurdaar ma lahan weli barnaamijka waad dhegeysaneysaan idaacadda kulminaad nala socotaan dhegeystayaale markan wasiiru dowlihii wasaaradda gaadiidka xukuumadda soomaaliya xildhibaan maxamed cali cumar cananuug waxa uu sheegay in marka uu iscasilay iskana casilay shaqadii u hayay xukuumadda gaar ahaan shaqadii wasiiru dowlaha qoraal ka soo baxay waxa uu markaa ku sheegay in gabi ahaanba uu markaa iska casilay xilkii kadib markii uu sheegay inay soo gaareen cabasho badan oo ka imaaneysay shakhsiyaad ka tirsan shaqaalaha wasaaradda xubno qandaraaslayaal ah oo dacwo ka ah wasiirka wasaaradda iyo arrimo kale oo badan uu markaa sabab oga dhigay uu ku eedeeyey inuu lagu eedeeyey wasiirka gaadiidka iyo duulista xukuumadda soomaaliya ku tagrifal awoodeed iyo in markaa ay baal martay sharciyada cabashadaas oo uu sheegay in markaa intooda badan ay noqdeen kuwo badan sidoo kalena isaga laftarkiisa uu ashtago u gudbiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre arrintan wax ka qaban waayey sidaa darteedna uu gebi ahaanba isaga tagay shaqadii xukuumadda wanu iska casilay wasiiru dowlihii wasaaradda gaadiidka xiriir aynu la sameynay si aynu xoga weydiino arrimaha keenaynu iscasilo ma aysan suuro gelin inaynu haleelno wasiiru dowlaha maxamed cali cumar caananuug oo isagu ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka warbixinada kale ee barnaamijka haddii aynu sii ambaqaadnana isra-el weli waxa ay wadaan deegaamin ay wadaan sharci dara iyagoo markaa raaf ku wada xaafadaha ay degan yihiin dadka falastiiniyiinta ee ku yaala daanta galbeed ee cariga falastiin balse dhulka inta badan ay xooga ku haystaan ciidamada isra ee maamulka yahuudu waxa ay wadaan deegaameyn ay dejinayaan halkaasi dadka yuhuudda iyagoo laga barakicinayo shacabka falastiiniyiinta waxaana arrintaasi dheer in weli ay markaa wadaan duqeymo dhinaca kale marinka ghaza ay u geysanayaan dadka rayidka iyo sidoo kale kooxaha islaamiyiinta ee iska caabinta ee falastiin iyagoo iska caabinaya weerarada kaga imaanaya israel waxay duqeeyeen sidoo kale israail marinka khaza qeybo mid ah oo ay sheegeen inay ku sugan yihiin dagaalyahanada ururka xamaas oo iyaguna sheegay inay dhowr gantaal usoo rideen dhinaca israel taasina ay keentay markaa inay sii kororto xiisadda u dhexeysa falastiiniyiinta iyo israel oo muddooyinkii lasoo dhaafayba taagneed waxaa lasoo wariyey in ay ku dhinteen duqeymaha iyo sidoo kale toogashooyin toos ay sameeyeen ciidamada israel uu iraan koob iyo toban ruux sidoo kale dadka ugu badan waxaa lagu dilay magaalada nablus oo dhacday deynta galbeedda cariga falastiin dhulka ay xooga ku haystaan israel waxaana duqeymuhu haatan ay yihiin kuwo markaa sii kordhayay saacadii lasoo dhaafay iyaga oo dhowr gantaal ay ku dhaceen qeybo kamid ah xaafado ay degan yihiin dad rayad oo falastiiniyiina ah. waxaa intaa la sheegay inay markaa u ahay jawaab kadib markii dagaalyahanadooda ururka xamaas ay dhowr madfaac ama dhowr gantaal u rideen ee dhanka iyo israel gaar ahaan magaalooyinka lagu magacaabo siderot iyo ashkalon oo dhaca israel waxaana qaarkood laga maqlay alarmiga ama sidoo kale dhawaqa lagu garto inay jirto xiisada colaad ama markaa laga cabsi qabo markaa madaafiic ma jiro wax khasaare ah oo ay soo wariyeen israel dhankooda balse waxaay duqeymaha geysanayaan diyaaradaha dagaalka ee ciidamada israel marinka khaza waxaa lasoo wariyey in dad rayada ay waxyeelo ku gaarin milatariga israel oo ka hadlay iyaguna waxay sheegeen in inta badan ay qabteen ilaa iyo shan ka mid ah madaafiicda ay soo ridayeen ururka xamaas ayna ku ridayeen magaalooyinka israel qalabka difaaca cirka ayaana markaa qabtay sida ay shaaciyeen ma jiro cid sheegatay mas-uuliyadda marka la eego madaafiicda la sheegay in lagu bartilmaameysaday magaalooyinka ashkaloon iyo sidrot oo ku yaala israel balse waxaa la aaminsan yahay in dagaalyahanada jihaadiyiinta ee falastiin ay iyagu markaa ka dambeeyeen marka la eego duqeymaha iyo madaafiicda dhanka loo riday israel halka iyagu israel ay kaga jawaabeen duqeymo ay u geysteen markaa dad rayada haatan maalmihii lasoo dhaafay waxaa aad usii kordhayay xiisada u dhexeysa labada dhinac marka la eego waxaana magaalada nablus ay markaa ahayd magaaladii ugu badneed ee dad lagu dilo tan iyo laba kun ilaa laba kun iyo xilligaasi oo tirada ugu badneyd oo dad rayada lagu dilay waxaa haatan muddooyinkai lasoo dhaafay sii kordhayay xiisada udhexeysa ciidamada israel iyo sidoo kale dadka falastiiniyiinta ah oo iyagu si gardarra ay u bartilmaameysanayaan ciidamada yuhuuddu kuwa oo barakicin ku wada barnaamijka ogaal ad degeysanaysaan idaacadda nagala socotaan dhegeystayaal weli barnaamijka hore dhegeysaneysaan idaacadda kulmin nagala socotaan dhegeystayaal markan waxad ku dhawaataan xubintii bandhiga warbaahinta bulshada soo dhowaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada waxaad ku dhagaysataan xubintan sheekooyinka iyo maqaalada lagu daabaco baraha bulshada iyo hadalhaynta afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay lagu hadalhaya baraha bulshada wadajir xubinta waxaa idinkula socodsiinaya ifraax axmed xuseen iyo anigoo ah luul maxamuud aadan markaana aan ku horumarno dhanka hadalhaynta Gudaha saacadihii lasoo dhaafay baraha bulshada waxaa lagu hadalhayay dhankii iyo ciyaaraha gaar ahaan tartanka xiisaha badan ee Champions League oo xalay laga ciyaaray laba kulan oo xiiso badan. Labada kulan ayaa isku saacad soo galay iyadoo kulanka koowaad uu dhexmaray kooxaha b Leipzig iyo Manchester City halka kulanka kalena uu dhexmaray Inter Milan iyo kooxda borto Manchester City ayaa xalay barbaro hal iyo hal ah lagu celiyey iyadoo sanadkani tartanka Champions League ah ee kooxaha Ingiriiska ceeb kala kulmayaan horey waxaan u ogeyn chelsea in hal iyo eber laga badiyey sidoo kale waxaa laga badiyey kooxda liverpool oo reer inglana manchester cityna xalay barbara ayaa la geliyey oo tartanka champions leaga lugtiisa koowaad wareega lix iyo tobanka waxaa u muuqdaaba in kooxaha reer england lagu ciilciilay iyadoo lug labaadna ay u dhiman yihiin islamarkaana ay fursad ballaaran u haystaan inay soo laabtaan dhanka kale kooxda inter milan ayaa xalay hal iyo eber waxay kaga badisay naadiga boorto iyadoo lugta koowaadba xalay saddexdeeda dhibcood xaqiijisay saacadihii lasoo dhaafana kulamadaasi champions league ah ayaa baraha bulshada aad loogu hadalhaya laislana dhexmaraya caawa waxaa soo laabanaya tartanka yurub liiga iyadoo kooxda juventus ay la ciyaari doonto naadiga lagu magacaabo nantis saacaddu markay tahay caawa laba saac afartan iyo shan daqiiqo sidoo kale waxaa wada ciyaari doona naadiga monoko iyo liverkuson ciyaartaasna laba saac afartii shan ayaa caawa soo geli doontaa saacaddu markay tahay kulanka ugu xiisaha badanse tartanka yurub liiga waxa uu caawa dhex mari doonaa kooxaha manchester united iyo barcelona ciyaartaasoo soo geli doonta caawa saacaddu markay tahay koob iyo tobanka habeennimo kulamadaasi ayaana baraha bulshada laisla dhex marayaa hadalhayntiina waa naga intaa markaana luuley dhanka iyo qormooyinka dhimada ugu horeysa dhankeyga qisadani waxa ay ku dhacday nin la yidhaahdo saruu oo u dhashay dalka hindiya ninkan ayaa ku dhashay gobol ka tirsan dalkaasi hindiya saruu hooyadii waxay ahayd muslimad aabihiina wuxuu ahaa hinduu maalin ayaa saruu iyo walaalkiis is soo raaceen si ay shaqo u raadsadaan maadaama aabahood uu ka tegay qoyskooduna duruuf uula daalaadhacayo markii ay soo fogaadeen saruu iyo markii ay ka soo fogaadeen saruu iyo walaalkiis magaaladii ay deganaayeen ayay kala lumeen saruu tareenkii ayaa la tegay maadaama uu hurdooday waxa uuna ka soo dhacay gobol kale waxa uuna ku hoyan jiray gidaarada balse markii dambe waxaa qabtay booliiska waxayna geeyeen xerada ilmaha agoonta ah lagu xanaaneeyo muddo kadib waxaa xeradii yimid dadka ilmaha kaxaysta amaba korsada saruu waxaa watay qoys australiyaan ah waxaana la geeyey dalka austraeliya halkaasi ayuuna wax ku bartay ilaa uu ka gaaro da'da labaatanka intaasi kadib waxa uu baadigoob u galay hooyadii iyo walaalihii maadaama isaga oo shan jir ah uu ka lumay rafaad badan kadib waxa uu helay hooyadii balse waxaa loo sheegay in walaalkii gaduu ay kala lumeen uu dhintay waa farxad iyo murugo iswata balse dhankeyga haddii aan soo qabtay faraaxee waxa ay leedahay in libintaada lagu qiraa ma fududa xitaa haddii aad caalamka ka yaabsato kuwa caqliga yar waxa ay aaminaan oo keliya waxa ay maqlaan ee ma aaminaan waxa ay arkaan rumayso naftaada oo waxaad garan doontaa sida loo noolaado muhiim ma ahan in hadalkaaga lagu qancaa balse waxaa muhiim ah in hadalkaaga uu yahay mid run ah qofka guulaystaa waa qofka dhinac wanaagsan u fakara islamarkaana rumaysta guusha uu gaaray qofka nasiibka leh waa qofka nolosha siisay qof aan isbedelayn oo mar weliba kula dhaqma hal weji oo wanaagsan kibirka ama isla weynida iyo samir la-aantu waa saldhigga fashilka iyo guuldarada ee weligaa kibir ama isla weynaan yaysan ku gelin dulqaadkaaga ama samirkaaga mar baad arki doontaa waxtarkiisa ee marnadaha isdhiibin oo u dulqaada hadafkaaga inta aad ka gaarayso wakhtiga aad haysatid ka faa'iidayso waayo kuma soo mari doono mar kale shalay ha ka fikirin birina ha ka walwalin ee maanta ayaad jaanis haysataaye keliya qabo waxa maanta ku hor yaalo qormadan ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey ma jiro qof nolosha ciishay balse waxaa jira afkaar dhalinaysa in qofka nolosha ku ciilnaado guud ahaana intaa saaxiibayaal xubintii maanta oo kale waxaa idinla socodsiinayay faraaxiilul waatan iyo kulan dambe nabadgelyo ayaan idin leenahay xubintii bandhig aad maqlayseen oo qayb ka ahayd barnaamijka ogaale markan haddii aynu egno ruushka iyo shiinaha markan waxay ka wada shaqeynayaan sidii ay xiriir qoto dheer u sameysan lahaayeen sidoo kalena iskaashi military iyo arrimaha siyaasadda iskaga kaashan lahayen maadaama aragti ahaan ay yihiin laba dal oo markaa kasoo horjeeda aragtida reer galbeedka ee xulafada mareykanka iyo sidoo kale dalalka kale ee reer yurub qaarkood waxaa markaa hogaamiyaha wadanka ruushka valadimir putin uu la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka shiinaha iyo wafdi uu caalamiga u hogaaminayay oo gaaray magaalada moscow ee dalkaasi ruushka wangi oo isagoo ah wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha waxa uu kala hadlay hoggaanka waddankaasi ruushka in marka ay diirada saaraan arrimaha iskaashiga labada dal ee dhinaca horumarinta militariga iyo sidoo kale in labada dal ay ku ballameen inay iska difaacaan marka waxay ugu yeereen aragtida horyaaminta reer galbeedka ee dagaalka kula jira dagaalka siyaasiyaed iyo midka milatari marka la eego xukuumadaha ruushka iyo sidoo kale xukuumadda shiinaha markana dhegeysta waxaad ku dhawaataan xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan warkalamaaney bulshadeenna kuwii muddo dheer bahdilaayo marna baadda ka qaaday mar dhiigooda bannaystay xaqii baa boqnogooyo bistood weeye wallaahi yaa xaq ninkii kaa qaba ka doonee wasiirka amniga galmudug waxa uu yidhi shabaab waa duqayhaynaa waa weerarhaynaa waa cunaqabatayhaynaa waa go'doomihaynaa waxaana maqlaaya uu yidhi maalmahan siyaasiyiin dhehaysa maxaa loo cunaqabatayhaa degaanada shabaabku joogo iyagii ahay ka dhex warramaaho waa ognahow yidhi luuqadoora iyo cid kastoy soo dhex maraanna waa naqaanow yidhi kana yeeli maynaa cunahaan ku dheganaahaynaa ilaah uu yidhi hadda aniga naftirkaygu waxaan la yaabanahay ma dad shabaab heesta horta wax cunaqabatayn la yidhaaho u dhinaayeen war cabdullow ma aadan fahmine siyaasiyiintu shabaabkay u doodayaana lagu yidhi haye xaa kaloon ku idhi mugga war idinjiisa islaanka dhon aragaayan arabjiisan aagila goradee waa leeri war kalamaanay adinkoon isdaalin dacwo ruuxa ka keena dagaalka al-shabaab dadku ay la galeen iyo isdifaaca naftooda warka ou daldalaaya iyo dooda ou ku hadlaayo sow shabaab kuma duubin muxtaajw horaa waxaa loo yidhi carab dalable waxaa laga gartaa dawiya-dabadood waar anugu waxaan maqli jiray xariigga laba diblaynayay soo hataa dabarka lagu xidhxidhayaa loo dirtaa warbaaqle waxaa kaloo la yidhi maba doonayaaney dawlad ahaano gaboosawanna waxaan maqli jiray ummad yahay bibbiradu dadka way uga dartaa walle way uga dartaa anina waliba dheegi jiray darandooriya darandooriya naasnaasi dabaadeed war marka hore dandaansiyo dulan badnaa markii laysdaaqilana durbadeedii ogaa waarigaan waxba iswareerinine dawlad baanu leenahay difaaca way ku filan tahay la diyaari xooggii libaaxa loogu magac daray warwaaqle waxaa kaloo la yidhi durdura geelbaa ku jabay damaacina waa xun yahay dadkuna waa lama huraan dalkuna waa lama huraan war kalemaanay bahashu waa idinla fogaatay sharcigii nabad sugidda maanta aqalka sare waa ansixiyeen horena waad u ogeydeenoo golaha shacabku waa kii soo ansixiyey maanta wixii ka dambeeyana haddii madaxweynuhu saxiixo waa xeer lagu lagu dhaqmayo haddaw diida ka warramhe waleella iska dhaafi maa may madawiinaha dastuurkii dhimaatirjee diidey waarkaas waa qabyo qoraalkii nidii weligiin kalemaanay warka waa dhex gashaane saddex ruugcadaayoo ka mid ah aqalka sarena waa diideenaa la yidhi waar kuwaasi mareer laascaanood bay ahaayeen war kalemaanay weligiinba warka waa dhabjisaane saddexda ruugcadaayon idiin sheega waxay kale yihiin sanatar xaaji muuse suudi sanatar cabdi qaybdid iyo sanatar gaagaab gudoomiyihii kumeelgaarka ah ee aqalka sare war saddexdaas oday waxay sharciga ku arkeen arrinkan ma sahlanee ma dhallinyaradiiyaa ku fududaatay aryaadhaha maha odayaasha joogaahu ma yaree sharciga nabad sugidda muggi la ansixiye mahad salaad wuxuu yidhi waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay lamada gole inay ansixiyeen xeerkii iyo sharcigii nabad sugidda war weli odagu ma facebookgiiba wax ku qoraa waar walla ma waxaadna leedihiin nabad sugiddii maanta qabyo qoraal ka baxday aga warda qabyo ninkeeda dhammaystira miyadan maqal war waaqlow abdi hanshimuwarsato aqalka sare usi madaxka ee waar hanugu degdeginana soo gaar horta warwar haysaana madaxweynaha somalilan muuse biixi agaa war ma la sacanood baa lagu soo dhoweeyey warniyow suug reernaasanood wiila firinbadma ku dhammaane guddoomiyihii guurtidu ma la socday war dagaalku barangi oo ahay jamhuuriyadda somalilanna ayadaa danaheeda ka tasheeda miyuu yidhi aryaadhaha haddaan ma waxaadna leedihiin muuse biixi yaa iscasilay war dad waalan baa tihiin waxna laydinma sheegi karee muuse biixi wuxuu yidhi shacabka somalilan kalama adkaado nabad iyo wadahadal buuna xalkoodu ku jiraa boosow haddii muuse taa aaminsan yahay yaa dagaalka wada warwaad falantiina xisbiyada mucaaradkuna waxay dhaheen madaxweynuhu meel kasta isagaa qori dable ku dhejiyey xildhibaan barkhad batuunne wuxuu yidhi hargeyse wixii ka dhacay waa la ogaa bannaanbixii iyo intii ku dhimatay burco wixii ka dhacayna waa la ogaa ceeri gaabo iyo booramana tii ka dhacday waa ogeydeen hadda tullaascaanood ka wadana waad aragtaan inta odaygu kursiga fadhiyana dabku wuu soconayaa buu yidhi wargaboosow miyaydnaan ogayn inay muqdisho ka dhacday laba sana ka hor yuhuud miyaatiin albaabka naga fura aryadhaha muwaadan maqlina horta miidkii hoggaan qaabta halsanaaxowlahaybiya horta midkii hoggaan qabta halsaanaxowlahaybiya waar wallo weynay garee'an lay taqaannaae madaxdii somalilan soo martay midaan muddada loo kordhin ma jirin markaa halkaasanee muuse biixi maxaa diidaya in loogu daro warwar ma haysiini soomaalidu bilaashaa siyaasiyiintu waxaa xagataaye waa isma dhaanti iyo dhasheed maji iyo madaxna waxay ku kala duwan yihin ma lahan xiljeclina waa lagu aafeeyey maantana muqdisho waxaa waxaa ka dhacday laba doorasho waxaana lagu doortay laba gudoomiye waxayna kala hogaaminayaan isboortiga soomaaliya xidhiirka kubadda cagta adduunka ayayna u kala ordayaan fiifa ayayna lacag ka wada rabaan laba doorashona lagama ogolo lagamana yaqaan warmaajoylaa ka codeeyey war waraabow taaggu meel kasta waa jooga aryaadaha war ma haysiina xidhiirka kubadda cagta beriga waxay guddoomiye u doorteen calishiina iyo wiish hadda hadda ka hor abwaan cali sugulle wuxuu yidhi walaalayaalow idinkala garamaynaa guulaysta mugalamada guddoomiye saanu hee dhaqan maahina guulaysta aan leenahay warlamada guddoomiye koonaad la gadoomiye ma inku weelo waayen war hadda waa la iskala tegay la guddoomiyo wada guddoomiyay maraysaa war heedhaan sagaara lankoloybika jiifada jaray wal isla ariirsadaya leeyina war halla wada guddoomiye haddaad maqashaan halla gadiyay dhashaa war godadka waxa qotaahu waa shabaab nimanyo waa falantihiin war godadka qarandiya qodee iyagu way galaan war waxaan maqli jiray kashiinta kuumaha u war sow lama odhan mudgashaya iyo geed isku qarisaaba waa laysu soo galay gafuur duubata iyo indhaha good ku xidhataaba gardaroy gardarooy goodkaagii waa kaa lagugu soo galay aryaadhaha samidaa cabdullana shabaabkii wuxuu yidhi eh gartaa waxay ku goy jireen ninkii geer xiirtaa waa gaanax garta waxay ku goy jireen ninkii geer xiirtaa waa gaanax wartaliyi maxawuusley ka tirsanoo raadiyo kulmii la hadlay wuxuu yidhi shabaab waxay dhaawaceen u geysteen waa ka aarsanaynaa meeyad badan ayaannu ku beddelaynaa dhaawac kastoo aan qabanana ma dhaafi doona waa dhammaystiraynaa war markii hore dhaawacooda ma daaway jireen war markii hore xitaa khawaarijkii la qabta lama dili jirin laakiin hadda ayaga wax un heray war goormay xeer fiican lahaan jireen aryaa iyaga lalama mid ahaa jirinoo waa laga roonaa jiraa lagu yidhi war kalamaanay waxaa la yidhi cadli iyo sinaan baa nin raga sooryadiisa ahe sulx iyo isfaham baad wanaag kaga samaysaaye anaa kaa sarreeyiye santaag wuu ku siriraa duqaydiyo carruurtiyo ninkii danabad ilaayi waxaad dhegaysanayseen xubintii kalamaan oo guni gabagabo ahayd barnaamijka ogaal guud ahaana intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa dhegeystayaal barnaamijkii ogaal oo aad kala socoteen k n n anigoo cabdicaiis beeraad ila socodsiinayay sheekaya farsameynayay nabadgelyo